illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo shanaad oo suurat albaqara ka mid a ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay casharkeenu aayadii uu dambeeyey waxaa alla iina soo yidhi ma jeclaanayaan kuwa kufriyey oo ahlu kitaabka ka mida ah iyo mushrikiinta in laydinku soo dejiyo in ilaahay khayr laydinku soo dejiyo oo rasuulka calayhi salaatsalaam waxwiga lagu soo dejinaayo ayaysan jeclayn way xasdaayaan khayrkaasoo xagga rabbigiina ka ahaaday dha ilaahay waana xasadan lakum xasad idin xasdaayaan asagoo soo xasadkooda wax qari maayoy soo dha ilaahay alla naxariistiisa waa ku gaar yeelayaa oo nabinimada ugu weyntahay qofka uu doonaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay xasdaayaan oo insa nabinimada aysan u ogolaynin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alla naxariistiisa waa ku gooniyeeya qofka uu doonaayo wallaahu alana dilfadli fadli alleh u saaxiiba weeye alcadiimu oo weyn ayaa ilaahay na soo dhahay subxaanahu watacaala marka nimankaasaa waxay yidhaahdeen nabinimadu laa'iq u noqon mayso ilaa annaga mooyaane ayay dhaheen maxaa yeele yahuud haddaan nahay waxaan nahay abnaa'ul ambiyaa'i yaa nahay ambiyada ilmahood yaan nahay mushrikiin carab iyaguna waxaa weeye xasadka nabiga alayhi salatu salaam ay xasbaayeen waxaa weye la yidhi riyaasada iyo waxyaabihii maalka iyo waxa ay lahaayeen ayay markaasi waxaa weeye ku kibriyeen markaasi saas u xasbaayeen ayaguna waxay yidhahdeen nabinimadu laa'iq noqon mayso waxay cunan noqon mayso ilaa annaga mooyaane maadaama waxyaabo badan annagu aanu dheernahay maxamed waxa weeye annaga ayay nagu habboonaye sidaasay yidhaahdeen ayadaynu meeshaan rajalayno ilaahay wuxuu yidhi maa kiyo nansax aan nasakhnay dha ilaahay oo min aayatin aayada ow ambasa ayuu dha ilaahay ninsihaa aanu ku halmaansiino na'ti aanu la imaanaynaa bikhayrin midka khayr badan minhaa taasi khayr badan oo addoomanka uga nacsi badan ow ambasa miflihaa ayaga masalkooda ayaanu la imaanaynaa alam taclam say ma ogidow dha ilaahay ama allaah alle calaa kulli shayin shay la arko kulligiisa qadiirun alii kara inuu yahay aayaddan ayadan intaanan macnaheeda u gelin waxa ay soo degtay baa yidhi nimankii kufaarta ahaay ayaa waxay direen baa la layidhi nasakha qur-aanka markaasoo isnasakhaayo waxayna yidhaahdeen waxay yidhaahdeen maxamed asxaabtiisa maanta walaxow farayaa haddaba bihi waxaweye wuxuu maanta faraayi jirina dana ka reebayaa markaas maxamed wuxuu ku sugan yahay xuuro wareer ayuu ku sugan yahayo waa nin wareersanoo maanta amarka oo bixiyo birina markaas waxaweye waa bedelayaa sidaas daraaddeeda ayuusan ahaynin nin la raaci karo oo amarkiisa waxaaweeye xuuro ayuu ku sugan yahay oo waa wareersan yahay hadalladaas ayay rasuulka calayhi salaatu salaam ay ku yidhaahdeen oo xumad ah marka nasakha xikmada ku sugan iyo faa'iidada uu leeyahay ayaa ilaahay ka warramaya oo ayagana ilaahay uu ka qariyey markaasuuba ilaahay maasii mansakh aan nasakhnay ilaahay maadaana waxay noqonaysaa shardiyay noqonaysaa waana nakiro oo bimacnaa shay ah weeye min aayasmay hayeeye bayaan ayay maada u noqonaysaa ilaahay wuxuu yidhi maakii maas ma ladiikii mansakh aan nasakhnay dha ilaahay oo min aayatin aayad ahaydha ilaahay waxaa weeye xukunkeediyaa soo degay markaas ayaa la nasaha weeye aayaddan waxaa weeye xukunkeediyaa soo degay markii uu soo degay ayaa la nasakhay marka la nasakhane nasakhiyaa waxaa laga yaabaa inuu noqdo nasakh oo aayaddi iyo macnaheediba amase xukunkeedii laysku wada nasakhay tiraayadii iyo xukunkii oo la wada nasakhay amase waxaa la nasakhayaa aayaddu tilaayadeedu waa joogtaa laakiin waxaa la nasakhayaa xukunkeediyaa la nasakhayaa amase waxaa weeye tilaayadiyaa la nasakhayaa o tilaayadiyaa la qaadayaa xukunkiyaana markaasi joogaayo nasakhu marka waxaa weeye intaas weeye amase waxaa lagu asareeyaa mada la soo degiyo tilaayadeeduna lama keenin isla markaasi ee xukunkeeduna lama keenin taasna waa laysaga asareeyaa laakiin saddexdaas ayaa markaasaa nasakha uu noqonaya ha la yidhi masalanba hadda haddii la yidhaahdo nasakha oo markaasi oo la nasakhay aayadda xukunkeeda tilaayaduna ay joogto qur-aanka meelo badan ayaa laga helayaa waxaa ka mida a masalanba aayatul cidda ayaa ka mid a ciddada markii hore waxaa soo degay inay ciddada oo ciddatulwafaadkaahi hal sano ay tahay الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا والحول ayaa soo degtay oo khaas waxaa markaasi lagu nasakhay aayaddii kale ka dambaysayo ilaahay yidhi aladiina yatawaffawna minkum yadalayna azwaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashirin wa cashran ilaahay taas ayaa markaasaa waxayada ayaa nasakday marka hadda aayaddaas tilaabadeedu waa joogtaa xukunkeeduna waa mansuuq weeye waxaa dhacaysa markaasi in markaasi tilaawadi ee lafdiga ah iyo markaasi xukunkii intaasba in laysla nasakhna waa dhici kartaa sida waxaa weeye masalanba waxaa jirtay cashru halacaatin macluumaatin yaxarimna waxaa weeye muhmada markii la yidhaahdo waxaa jirtay aayad oo markaasi ahooday toban jeer oo macluumaada anigu hadday naagta liigo oo maxramkiisa ahaynin waxay u noqonaysaa maxramay u noqonaysaa waa la nasakhay silaayadii iyo xukunkiiba waa la nasakhay waa layidhi markaasaa waxaa laga dhigay talaaci oo markaasi wax arrimaayo shan ayaa laga dhigay shan rabca ayaa laga dhigay marka hadda lafdiga oo la nasakho diina alxukmina lafdiga waa la nasakho xukunkina waa jeedaa waxaa masalanba ka ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjihuumaa albatata nasaaran min allahi wallahu casiizun xakiimun aayaddaas waxay ka eeday aayado badan oo laga qaaday suurat alaxzaab aanu kutegi doono hadda markaasi ninku iyo naagti ee zaanilmuxsana in la rajminaayo ayaa la sheegay oo aayadu kusoo degtaa la yidhaha se yeeshee kiraayadu waa la qaaday xubuubkuna waa joogaa marka hadda waxaa kaloon sheegnay taasina u sheegnay xukunkii la nasakha lafdiguma joogo aayadda horaan ku sheegna waxaa kaloo kamida ah taas baa lagu sii celiya aayad kalea lagu sii helayaa kutiba alaykum idaa xadara axadakum ilmeytu in taraka khayran isada fi lwaalidayn aayaddaasoo ilaahay ku sheegaayo qofka haddii afwaameedeed ah soo xaadiro xoolana uu ka tegaayo inay waalidiintu dadkii oo wax dhexlaayo u dardaarmi marka waxaa weeye aayatulmiiraas iyo xadiiska laa wasiyata liwaarisin ayaa markaasaa lagu nasakhay iyo aayaddu haddaynu kasoo maraynay oo markaasi uddada hooday halka sanaa hooday marka hadda nasaku waa sidaas weeye faa'iidadaas ayuuna iska leeyahay marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maa shaygii nansakh aan nasakhnowdha ilaahay oo min aayatin aayad ahayd ilaahay ow ambase nunsiha nunsikaha aanu ka halmaansiino oon qalbigaaga ka tirnaba weeye ambase ow nansaha qiradaya marka bil akriyo aan akhirnayn dib u dhignayd ilaahay oo markaasi waxa weeye xukunkeedu markaasi iga soo deginba xukunkeedu uga soo degin tilaawadeeda nalhas eegow ow ambase mansaha aan akrinay dha ilaahi subxaana watacaala ama waxaa laga wadaa lawxmaxfuud aan laga keeninba waa midda aan ku asaraynayo na'ti la nimaadini ayuu dha ilaahay bikhayrin midka khayr badan minhaasta taaska khayr badan anfacu lilcibaadi weeye addoommankooda nafci badan xagga suhuulada sahlanaashada amase ajirka fala badnaashadiisa ow amase milahaa masalkeeda ayaa la nimaadaynaa takaaliifta iyo sababa kula mid weeye alam taclam soo ma ogidayba ilaahay ama laaha alle calaa kuli shayin shay la arka kulligiisa qadiim allee kale inuu alam taclam soo ilaahay ama laaha alle calaa kuli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allee kale inuu oo nafsakaas iyo tadbiirkaas ayaa ka ah istifaamtaani istifhaam oo litakhiir ahay noqonaysaa haa weeye alam taclamayba ilaahay soo ma ogidayba ilaahay ama laaha alle low alla inay u sugnaaday milku samaawaati samaawaatka milkigeeda iyo walardi arraday ilaahay alam taclam sooma eedi ama laah alle low lilaahi alla inay u sugnaaday milku samaawaati samaawaadka milkigeedowdha ilaahay iyo walardi arrada oo ilaahay waxau doono qoomkaan inuu ku samaynayo uu tasarufaayo wamaa lakum idinma uusan sugnaan mawdha ilaahay min illaahi ilaahay kayrkiisa min weliyinowdha ilaahay mid idin dhowra idinma sugnaanin buu ilaahay ninkuwaaska suga maadaama nafki uu ka hormaray wamaa lakum idinma aysan sugnaanin min allaahi oo min diin illaahi weeye ilaahay sutadiisa min yariyin yar idinma sugnaanin walaa nasiiri mid gargaaro oo cadaabka ilaahay idinka manaciyana idinma sugnaanin haddii cadaabka alla idin yimaado am turiiduuna bale turiiduuna waxaa doonaysiinoo lailaahay kufaarumaka waxaa doonaysiin an tas'aluu inaad aashaan rasuulakum rasuulkiina kamaa su su'uula loo su'aalay muusaa nabi muuse min qabli hor loo su-aalay waman yatabadal lkufra kufriga ruuxu ku bedelowdha ilaahay biliimaani iimaan waman yatabadal lkufra kufriga ruuxu ku bedeshowdha ilaahay biliimaani iimaanka oo waxa weeye iimaankiina ka taga kufriga qaata bedelkii waxa weeye iimaanka gaalnimo qaata faqad xaqeeqaha lallakaas waa lumowdha ilaahay sawaa'a sabiili midka bartankiisao ka lumadowdha ilaahay welihi yatawadal kufrowdha ilaahay aayadda hadda ilaahay intaana macneeda u jirin alla wuxuuna soo dhahay magaxaa doonaysa inuu dhahay isagoo la khidaabaayo quluubkii kufaarta ahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badan oo aan markaasi ayru macu waxyaabo badanoo kayru macquula su-aalay oo xataa haddii la yeelana ah waxaysan ku dhoofaynin ayaa markaasaa ilaahay aayaddan soo dejiye aayaddan waxay kusoo degtaa la yidhi ahlumakanna waxay su'aaleen beledka mako oo markaasi buuro waaweyn ku dhex yihiya buurahaas in meesha laga fugeeyo loo waasiciyo buurta maaragtay dahab looga dhigo arlada loo waasiciyo dhul dhulbeereed loogaga dhigo waxyaabahaas ayaanu ku su-aalinayna ha yidhaahdeen taasoo hataa haddii loo yeelana waxba markaasi ayna ayna ku dhoofayni maxaa yala maka waxay ku dhex tiila buur buura ay ku dhex tiilay dhul wax ka baxaana ma ahaysanayni waxyaabahaanoo dhan naga fogey yidhaahdeen duurtaa markaasi oo safarajahadna la yidhahdeen iyo waxyaabo kaloo fara badan weeye waa ku yidhaahdeenoo kale nihi lan yumina laka xataa tufajira lanaa min alardi yanbuuca waa ku yidhaahdeen qurumaynoy nebi maxamedow ilaa aad arlada nooga soo dhambalaysay ilaaliyaal aad nooga soo dhambalaysay markaasuu dha ilaahay anturiidiina ma anturiidiina ma waxaad an tas'aluu inaad su-aashaan rasuulakum rasuulkiina kamaa sidii su-uula loo su-aala muusa nabi muuse min qabli waman yatabadal kufra magciisa waxaa la su-aalay horayaanu usoo marna haddana waanu ku tegaynaa ee waatay nimanku yidhaahdeen arrim allaha jahratan yidhaahdeen ilaahay subxaanau watacaala si cayaanan oo kasu yidhaahdeen aan u waman yatabadal lkufra ila ilaahay kufriga ruuxu ku bedesha biliimaani iimaankoldha ilaahay oo waxa weeye bedelka iimaanka gaalnimo qaata aayaadka ilaahay ku kufriya waxyaabo badan ikhtiraacda faqad xaqeeqaa lallakaas waa lumay dha ilaahay sawaaa sabiili jidka dartankiisa ka lumay oo dariiqa xaqa ahay ayuu jafay wadda waxay ja-diinay dha ilaahay kasiiran wax badan oo min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa ka mid a low yariduunakum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina bacdigiisa kufaaran kufaar ay idin celiyaan xasadan xasad daraaddiisow dha ilaahay xasadkaasoo min cindi anfusihim naftooda agtiisa ka aaday ilaahay min bacdi maa inti kadib ow ilaahay tabayana u caddaada lahum ayaga alxaqu xaq oo u caddaaday shaniga nabi calayhi salaatu salaamkiisaa ugu caddaaday aayadan iyagana sagiisulkeeda u ahay baa lihi saxaabiga layidhaha camaar bin yaas iyo xudayfa bin alyamaan ayaa markii ay rasuulka calayhi salaatu salaam ay kala soo noqdeen qaswada wixii la yidhaahdo waxay la kulmeen baa layihi jamac ee yahuud ka mid ah markaasay yahuuddi waxay ku yidhaahdeen sow annaga idinma dhihin diinta yahuudiyada ayaa xaq ah wilaykaana baabil weeye maxamed waxay ku sugan yahay xaq hadday yihiin asxaabtiisa lama direen asagoo sheeganayo inuu ilaahay daraaddiisa u dagaalamaayo allana uula jiro camaar bin yaasiraa waxau dhahay ballan la buhiyey idinka afkiina muxuu ka yahay ilaa waxay rabaan nimankaanu inay nabiga ballankiisa ka baxaan markaasu wuxuu yidhi allihi arrin koolxun jiddan weeye markaasuu waxau dhahay camaar anigu maxamed waxaan kula ballamay inaan raaco ilaa aan ka dhimanayo mana buhinaayo ballankiisa markaasuu wuxuu yidhahdeen qad sabaa alla yah waa iishatano xudayfana waxau dhahay radiitu billaahi rabban wa bilislaami diinan waalkacbata qiblatan waalqur'aana imaaman waalmu'miniina ikhwaanau dhahay ilaahay ayaan rabbinimo uu raal noqday islaamkaan diinnimo uu raal noqday kacbada ayaan qiblanimo uu raal noqday qur-aankaan imaamnimo uu raali noqday mu'miniintaan ikhwaannimo uu raali noqday markay laabteenay nabiga u tageen calayhi salaatu wasalaam ayaa arrintii u sheegeen markaasuu rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam asabtumaa alkhayra wa aflaxtumaa khayrka ayaad asiibteen waadna liibaanteen marka hadda gaaladu qoladaas keliya maahan cid kasta ayay doonayaan inay wadada ka lumiyaan yadda kasiirin wax badan waxay jecel yihiin ilaahay oo min ahlikitaabi kitaabka ahlkiisa kamida ah. loo yariduunakum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina bacdigiisa kufaaran gaalo idin celiyaan xasadan xasad daraaddiisa lilaahay xasadkaasoo min cindi anfusihim naftooda agtiisa ka ahaaday min bacdi maa inti kadib ilaahay taryana uu caddaada lahum ayaga alxaqu xaqa ay u caddaaday فاعفوا استعفوا لله كواسو كجيسو واصفحوا فاعفوا استعفوا لله واصفحوا كجيستا ee waxa weeye waxaasta ku jaafina xataa yaatiya allaahu alla intuu kala imaanayo biamri iyo amarkiisa ka imaanayo oo ilaahay subxaana wa tacaala dagaalkooda idin faraayo maxaa yeele waxaa la yidhi yahuudda dagaalkeeda la dagaalaayo iyo midda mushrikiinta waxaa horreeyey midka mushrikiintaa horreeyey intii markaas nimankan dagaalkooda laydinka faraayo u kaabiye ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala in allaha alla yidhi ilaahay calaa kulli shayin shayn arka kulligiisa qadiirun alay kala weeye wax walba ilaahay qaadiru ku yahay wa adiimuu eegayna ilaahay asalaata salaada eega wa ati zakaata zakada gutayna ilaahay wa aqiimu salaata salaada eegayna ilaahay wa ati zakaata zakada guta wamaa tuqadimuu waxaad hormarisaan lianfusikum naftiinawna ilaahay oo min khayrin khayr ah daacadi sida qaraabo xiriirinta sadaqadoo kale ka waad helaysaan owdha ilaahay fayowgiisa cinda allaahi ilahi agtiisa ayaad ka helaysaan fajiduhu waad helaysaan cinda allaahi ilahi agtiisa ka helaysaan cima allaha allow dha ilaahay wamaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allihii caalimkaah weeye alla waana idinku jaasinayaa waqaaluu waxay yidhaahdeenoo dha ilaahay lan yadkhula aljannata jannada geli maayo ilaa mindii mooyaane kaana ahaaday huudan yahuud ahaaday ow amase nasaaraa nasaare ahaaday tilka taasoo dha ilaahay maqaaladaasi ammaanihii mudajiilkooda weeye qul waxaa ii khulaasaystay maxamedka aw la kaalaya burhaanakum xujadiina in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo ilah wuxuu subxaanau watacaala yaqaado waxay yidhaahdeen nimanka ahlu kitaabka ahay oo qolo walba beeniyada ay u sheeganayso la yudkula jannata jannada geli maayo ilaa mindii mooyaane kaana ahaaday huudan yahuud ahaaday oo amase nasaara nasaare ahaaday yahuuddan saas yidaa waxay ahaayeen yahuudi joogta madiine nasaaradaana niman la dhihi jiray nasaara nasaanay ahaayeen waxaa weeye munaadaro ayay nabiga calayhi alayhi salaatusalaam hortiisa ku sameeyeen markaasay yahuudi waxay yidhahdeen jannada geli mayso ma gelaayo axad oo aan yahuud ahayn nasaarina waxay yidhahdeen oo aan nasaarahayn geli mayso ayaguna wax isuma ogola laakiin qoladooda duuniyada ay sheeganaysaa yahuud waxaa yahuud loogu magacaabaa la layidhi liannahum haaduu macnaha rajacuu min cibaadati alcibdi dibiga aabuditaankiisay kasoo laabteen nasaarana ayaguna waxaa weeye nabi ciise u gargaaray jamcu nasraani weeye ow nasriyin weeye marka hadda waktigii ayaga ahay magacaanu magac fiican ayuu ahay laakiin markii diintoodii la nasakhay magac oo caaya ayuu ku noqonayaa markaasuu ilaahay wuxuu ku dhahay kaasi waa ammaaniyooda diinkooda oo dha ilaahay waayaadkooda baatilka ayaa saas u sheegaya waxyaaba doona inay markaa iska sheegtaan qul waxaa u tirahay ilaahay haatuu la kaalaye burhaanakum xujadiina la kaalaye in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina fi sheegaa waftaan haddaad xujo u haysaan keena balaa kacaala ayuu dha ilaahay yadkhulu janata kayrihim weye keyrkoodaa jannada gelaaye balaa tacaala man aslama ruuxu hogaamiye ilaahay wejhahu wejigiisa lilaahi ilaahay hogaamiye amarka ilaahay qofka u hogaamsama wejiga waxaa loo khasisaa layidhi aclaada ee bedinka ayuu ugu sharaf badan yahay balaa tacaala man aslama ruuxu hogaamiye ilaahay wejhahu wejigiisa lilaahi ilaahay hogaamiye walxaalowa isaguna muxsinun mid muuxida uu yahay hadda waxaa weeye tawxiidka wax walba waxaa loogaga hormarinaayo asaga ayaa aasaas ee hadda ixsaankaanu meel walbuu geli karaa fala waxaa u sugnaaday ilaahay kaas ajri ajirkiisa cinda rabbii rabbigiisa agtiisaw ilaahay falahu kaas waxaa u sugnaaday ilaahay ilaahay u hogaansamay isla markaasina muwaxid ah oo ilaahay daacadiisa samaynaayo ixsaankii nooc kasta samaynaayo falahu waxaa u sugnaaday ilaahay ajri ajirkiisa ayaa u sugnaaday cinda rabbii rabbigiisa agtiisaw ilaahay walaa khoofun cabsina aliin korkooda ahaan mayso walaahi mana ahaanaayo waxbuuna kuwa fiiraan wada ilaahay walaa khawfun cabsi aliim korkooda ahaan mayso marka dadka ay khuyufaayeen maalinta qiyaamo walaahi mana ahaanayaanul ilaahi subxaanahu watacaala yaxzanuuna kuwa fiiraan wada maalinta qiyaamo wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tiri owl ilaahay laysat innasaara nasaara ma aysan aanin calaa shayin shay yahuuda wuxuu yidhahdeen nasaara wax lasoo qaadi karoo diin ay haysata ma jirto nabilaahi ciisana way ku kufriyeen wa qaalat ilyahuudi yahuudiye ay tiriyeen ilaahay laysat inasaara nasaara ma ahan calaa shayin shay korkiisa wa qaalat inasaara nasaara iyaduna waxay tiri laysat ilyahuudi yahuudi ma ahan calaa shayin shay korkiisa ma ahan ee yahuudi waxay haysatay wax laga soo qaadi kara ma jirto nabiyullaahi muusena iyaguna way ku kufriyeen wal xaal ayay saas yidhahdeenoo idaa hum labada fariiq oo yahuudda iyo nasaaradaahi yadluuna alkitaaba kitaabka ay akrinaayaan hadalkaa markay leeyihiin kutubtii ilaah lagu soo dejiye ay akrinayaan walxaal hum ayaguna yadluuna alkitaaba kitaabki ay akrinaayaan lagu soo dejiye ilaahay kitaabka yahuudeeye tawrada waxaa ku sugan nabi ciise la rumeeyo kitaabka nasaare injiilana waxaa ku sugan nabi muuse la rumeeyo markaasay hadalladaas leeyihiin kadalika sidaasoo kale ilaahay kamaa haa ulaai qoladaanu siday yidhaahdeen yahuudiya nasaare ah kadalika sidaasoo kale ayaa qaala aladiina ku yidhaahdeen laa yaclamuuna aan ogsoonaynin shay aanan garanayn laa yaclamuuna aan waxba garanayn waa haween mushrikiin alcarab weeye iyo rag kale qayrkooda maxay yidhahdeen mila qawlihim kuwan qawlkooda masalkiisoo kale dheheen mila qawlihim kuwan qowlkooda masalkiisoo kale ayay dhaheen way yidhaahdeen nimankaa masakulcaraba ayaguna waxay dhaheen likulli dii diinin laysuu calaa shay yidhaheen wax kastoo diinsiya waa waxay haystaan ma oo waxa weye ayaguna diin waxba sheegaa waxma haystaan diin la-aantaasi a arrinta markay meeshaas kala taaganta ilahi wuxuu dhahay fallahu alla yaxkumu waa xugminayaa yowma alqiyaamati fallaahu alla yaxkumu waa xugminayaa baynahum dhexdoodaw dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fallaahu alle yaxkumu waa xugminayaa haw dha ilaahay baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fii maa shay ayuuna ku xugminayaa kaanuu ay ahaadeen fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaaf wixii ay isku khilaafeen amridiinkaa tahay ayaa maalinta qiyaama ilaahay ku xugminayaa midka ahlulxaqa jannadau geynayaa dadka muqdirkaa ah ilahay naarta ii gelinaya arrintuna saas way ku dhamaahaysaa waman adlamu yaa ka dulmi badanay dha ilaahay min gul yaa ka dulmi badan manaca manciyoo diiday masaajid allahi ilahi masaajidiis an yudkara fiiha masaajidaas in lagu xuso alle ismihi nabi ciisa lagu xuso wasacaa u socdoo ka shaqeeyana fii kharaabihaa masaajidaas kharaabintooda ulaahika kuwaasay dha ilaahay maa kaana lahum uma ahaanin an yadkuluuhaa masaajida inay galaan ilaa khaa'ifiina kuwa cabsanayo inay yihiin mooyaane ilahi wuxuu leeya man adlamu yaa fadulmi badan mimin dul yaa fadulmi badan istifhaamu inkaari bimacna nafi weeye cod ka badan ma jirta weeye mimin dul manaca manciyoo diiday masaajid allah ileyhi masaajidiisa an yugtara fiiha masaajidaas in lagu dhex xuso min ismi ilahi magaciisa oo salaad lagu dukado tasbiix lagu akriyo adkaarta nooc kasta lagu sameeyo midka diiday yaa fadulmi badano ilahi subxana wa tacaala wasacaa u socday haddana fii kharaabiha kharaabinteeda ee ama duminaaya ama markaasi cadidaayo masaajidda way ku soo la yidhi khabar laga khabraayey reer ruum reer ruum maxay kharaabiyeyna li baytalmaqdes waa la yidhi ama mushrikiintu markay nabigeena alayhi salaatusalaam sanadka la yidhaha caamu lxudaybiya ay u diideen beytka ilaahay inuu galo ayagana markaasi waa la yidhahdaa ulaa'ika kuwaa saydha ilaahay ee masaajidda ilaahay mancinayoo kharaabinaya maa kaana lahum uma ahaanin an yadkuluhaa inay galaan masaajidda ilaa khaa'ifiina kuwa cabsanayo inuu yihiin weeye waxaa laga wadaa waa khabar oo bimacna alamar ho cabsi geliye ijmaadka cabsi geliyo axad markaasi waxa weeye isagoo markaasi aaminayeysa derbigaah masaajidiisa lakin kuwaas waxaa usugnaaday ba ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyin dili ayaa usugnaaday lakin waxaa usugnaaday ba ilaahay fi dunya adduunyada dhexdeeda khizyun diliyaa usugnaaday xoog weeye markaasi jil iyo sabri iyo jiso intaba way dhacayaan walahum waxaa usugnaadayba haddana ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda walahum waxaa usugnaaday fil aakhirati aakhira dhexdeeda ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun ogeyn kaasoo markaasi cadaabunaa ah, oo hadda ilaahay subxaana watacaala ma-aalkoodina sidaas ayuu ka dhigaayo allah wuxuu dhahay lahum waxaa u sugnaaday fi dunya dhexdeeda ka kajinuu ilaahay hadda marka ilahay wuxuu dhahay masaajidda ilaahay kuwa mancinaayo ama kharaabkeeda u soconaya wax kasta ay noqon kartaa qaraabkeeda waxaa noqon kartaa masaajidi in markaasi waxa weeye dadkii loo diido ama markaasi waxa weeye ee masaajidkii la kharabo oo dhib loo geysto ama la nijaaseeyo ama markaasi xataa qofka markaasi khaadimka masjidka oo la caayo oo la aflagaadeeyo waxay noqonaysaa masaajida ilaahay oo la manciyo ama kharaabkeeda loo socdaa kharaabkay qayb ka noqonaysaa kharaabinta masaajidday qayb ka tahay weeye in markaasi masaajidaas khayrka lagu camuro oo loo diido ayadana waxaa weeye kharaabintay qayb ka noqonaysaa marka kharaabintu mid xisiya iyo mid macnawiya intaba waa isugu jirtaa arrintaas markii la arkay ilaah wuxuu dhahay lahum waxaa u sugnaaday kuwaasoo dha ilaahay fi dunya addunyada dhexeeda khizyun hiliyaa usugnaaday sugnaaday walahum waxaa u sugnaaday dha haddana ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeedana cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo weyn kaasoo markaasi cadaab naar weeye marka casharkeenu intaas wuu ku egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mana amanciyowdha ilaahay masaajidallah ileyh masaajidiisa an yunkara in lagu xuso fiiha masaajiddaas ismuhu ilaahay magiciis oo waxaa weeye alla lagu xuso masaajiddaas salaad iyo tasbiix iyo wixii ilaahay adkaartiisa ayaa loola jeedaa weye taasaa loola jeedaa wasacaa u socdoo ka shaqeeyowdha ilaahay fii kharaabihaa kharaabinteeda oo masaajidda ilaahay inay kharaabiyaan haddana doonayow dha ilaahay marka hadda takhriibku wax walba ayuu keenayaa oo masjidka in markaasi waxaa waaye Eh, wax laga haleeyo oo alaabtiisa la qaato oo wax lagu sameeyo oo la nijaaseeyo waxaasoo dhan masaajidka kharaabin bay u noqonaysaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maa kaana lahum uma ahan an yadkhuluuhaa masaajida inay galaan ilaa khaa'ifiina ayagoo baqaaya mahe hadda waxaa weeye waa khabar oo bimacna alamara qolada noocaasa ilahay wuxuu yihi cabsi geliye jihaad ku cabsi geliya axad ayaga ana masaajidda ilaahay uusan geni isagoo aamin ayaa layidhi oo masaajidda laga manciyaa layidhi kuwa masaajidda ilaahay kharaabinaaya marka ma-aalkoodiyaa ilaahay ka warramaya lahum waxaa u sugnaatay dha ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun hoog ayaa u sugnaaday adduunyadan hoog bay ka helaayaan kuwa ilaahay masaajidiisa kharaabinaya in alla lagu xusano diidaaya lahum waxaa u sugnaaday dha ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexeeda khizyun dulliyaa u sugnaaday qadli iyo sabyi iyo jizyo sida hadda masalan ba hadda kufaaru la yeelay iyo waxaa weeye qulooyinka ahlu kitaabkahay sidii la yeelay adduunyada weeye cadaabudunya ayaa layidhaha kaas aakhirana ilaahay wuxuu yidhi walahum waxaa u sugnaaday fil aakhirati aakhira dhexdeedani cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday dha ilaahay cadaabkaasoo cadiimun oo weyniw dhah ilaahay walahum waxaa u sugnaaday dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeedani cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun oo weyn marka cadaabkaas waa cadaabu naar baa la yidhi markii adduunyadana way ku duloobaayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dulli ayuu ku ridayaa aakhirana waxa weeye cadaab ku weynaa ayay gelayaan marka ilaahay masaajidiisa waxaa la doonayaa in la ilaaliyo oo waxa weeye laga ilaaliyo waxa xun laga ilaaliyo inaan la kharaabin ayaa la doonayaa oo dadka ilaahay ku xusaaya aan markaasi waxa weeye laga mancin marka hadda masaajiddaas waaweyn ayaa laga warramaayey laakiin masjid oo dhan waa loola jeedaa weye marka insha allahu tacaala casharkeen intaas wuu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين wlilaahi almashriqu wاlmagribu faaynamaa tuwalluu fahma wajhu llahi ina allaha waasicun caliim waqaalu ittakhada allahu waladan subxaanahu bal lahu maa fi الsamaawaati waalardi kullu lahu qaanituun badiicu الsamaawaati waalardi waidaa qalaa amra fainamaa yaquulu lahu kun fayakuun وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسر عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى walain itabacta ahwaahum bacda aladi jaaka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih waman yakfur bihi faulaa'ika hum lkhaasiruun ya banii israa'iil idkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum anii fadaltukum cala alcaalamiin واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل آذنيا آيات بقل تمن إيا أفر أو سورة البقرة كمده ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay kuwa daalimiinta oo ilaahay masaajiddiisa in lagu xuso mancinaayo ayaa ilaahay noogaga soo warramay ayadoo aayaddaa nusuulkeeda aanu soo sheegnay casharkeennu hore oo waxa weeye masaajidda kharaabkeeda u soconaya oo ka shaqaynaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kuwaas uma ahan buu dhah ilaahay oo u suurtageli mayso inay masaajidda galaan ilaa ayagoo cabsanaya mooyaane alla cabsi geliyo ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii ay yihiin kufaarta iyo jihaadha lagu cabsi geliyo ahad ayaga ka midana isagoo aamin ayuusan soo gelin masjidka adduunyada waxaa u sugnaaday dha ilaahay khizi gulli ayaa u sugnaaday aakhirano cadaab cadiima ayaa u sugnaaday dha ilaahay halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa arrin dhacday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa oo aayaddaanu sawnasuulkeeda sawnusuulkeedu uu yahay aayadda marka meesha aynu ka gelayno alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala welilaahi alla ayuu u sugnaadow dha ilaahay almashruqu makaanu qorax ka soo bax iyo walmaqribu makaanu qoraxu dhac faynamaa meel alaala meesha ayuu dha ilaahay tuwalluu aad jeedisaan wujuuhdiina aad jeedisaan ow dha ilaahay fa sama meeshaas wajhullaahi ilaahay qibladiisa ayaa ahow dha ilaahay ina allana samiicun allibu maqlaayo weeye aqwaasha maaragtay addoominkiisa ilaahay waa maqlayaa ina allaha alla samiicun ina allaha alla ayaan dhihi lahay waasicun allibu waasac yahay weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmi leh khalqigiisa maamulkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala caalim ayuu ku yahay waxaa marka ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay ilaahay subxaanahu watacaala masaajidda iyo xukunkeeda iyo markaasi waxaa weeye wixii takriib ku sameeyo ayaa ilaahay noo soo sheegay meeshaan ayada waxaa laga gelayaa isla arrintaas arrin u dhow ayaa meeshaan ilaahay noogaga sheegayaa marka waxaa weeye aayaddan waxay soo degtaa yidhi yahuud ayaa waxay dhacniyeen baa la yidhi oy direen nasakhi qiblada la nasakhay oo waxa weeye rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan ku tegi doonaa mudadii uu madiine tegey dhowr iyo toban bilood inuu maaragtay baytulmaqdes uu u dukanayey ka bacdina ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga halkaa uu ka soo wareejiyey marka hadda nafakaas ayay dureen baa layidhi yahuudi dureen baa la yidhi waxaa kaloo ay ku soo degtaa la yidhaahdaa salaada sunnada ah oo daadadda korkeeda lagu dukanayo marka safarka loo jiro ee haddana waxaa weeye daabadaasu meel alaala meeshay u jihaysato loola dukanaayo oo la qaabilaayo isla markaasina waxaa weeye salaadi sunnada aheed sidaas ay ku ansaxayso marka arrintaas markii labadaasba waxaa la yidhi yahuudda ay dacniyeen ayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala welilaahi alla waxaa u sugnaadowdha ilaahay almashruqu makaanu qarax ka soo bax ayaa alla u sugnaadow dha ilaahay iyo walmaqribu makaana qoraaxu dhac hadda waxaa laga wadaa arlada dhammaanteeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh marka hadda mashriq iyo maqribne labada naaxiye oo arlada ayay markaasi ku kala yaalinio laba naaxiye ayay ka kala xigaan kolka waxaa laga wadaa arladoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh marka hadda mashriq iyo maqrib marka la leeyahay waxa weeye makaanu shuruuq weeye meesha qoraxdu ka soo baxdo iyo meesha qiraxda u dhacda weeye arrintaasi marka waa daahir ayaa la yidhi marka hadda meeshaan mashriq iyo maqrib ilaahay uu ka cabiray mufrad mufrad ayuu ka cabiray waxaa imaan doonta iyadoo ilaahay uu ka cabiraayo mashriqa mashriqayn laga cabiraayo maqribna laga cabiraayo maqribeyn oo ilaahay wuxuu dhihi doonaa rabulmashriqayni wa rabulmaqribayni oo markaasi waxa weeye ayadoo mashriqaynna la sheegaayo maqribowna la sheegaayo ayaa noo imaan doonta marka hadda taasi waxay noqonaysaa markii la fiiriyo waxa weeye maaragtay aa mashriqay assayf wa shitaa weeye xagaaga iyo jiilaalka labadooda mashriq markii la fiiriyo iyo labadooda maqrib ayay noqonaysaa yidhi waxaa kaloo noo imaanaya iyadoo la jamciyo ilaahay uu dhihi doono falaa uqsimu birabbilmashaariqi waalmaqaaribi oo ilaahay uu leeyahy subxaanahu wa tacaalaa rabulmashaariq iyo rabbulmaqaarib ayaan ku dhaartay markaasna waxay noqonaysaa yidhi haddii la fiiriyo maalin kasta mashriqeeda iyo maqribkeeda markii la fiirshay noqonaysaa maxaa yeele qoraxda waxaa la yidhi waxay leedahaa la yidhi duruq ayay iska leedahay xagga maaragtay shuruuqa markay soo baxayso iyo marka ay dhacayso waxaa weeye sanadka ee ayaamihiisa markii la fiiriyo maxaa yeelay labadaas waxa weeye saddex jid ayay martaa qoraxdu haddii ayaamu sana oo dhan la fiiriyo maxaa yeele mar qoraxdu waxay maraysaa madaaru ljadyi ayay maraysaa marna madaaru saradaanay maraysaa marna waxay maraysaa khadul istiwaa'iyay maraysaa marka haddaan la jamcinaayo mashaariqda waxa weeye saddexdaas markii la fiirsho weeye markii la yidhaahdo mashriqayn iyo maqribeynna waa sidaa horuu soo sheegnay mashriq markii la yidhaah oo la ifraadiyo iyo maqribne waa markii hal keliya laga soo qaado markaasuu dha ilaahay fa aynamaa meel alaala meeshi tuwalluu aada u jeedisaan wujuuhdiinow dha ilaahay oo salaadda aada u dukataan isla markaasina amar ilaahay ay tahay waxaaba ka mid aheeday markii baytalmaqdes loo dukanaayey oo wejiga loo jeedinayo salaadda lala qaabilaayey amar alle ayay ahaaday markii kacbada lasoo qaabilina amar ayay ahaaday amar allay ahaaday haddii la yidhaha salaada naafiladaana iyaduna sidaas oo kale weeye fa sama meeshaasaydha ilaahay wejhullaahi ilaahay qibladiisiyaa lagu fasirayaa weeye waxaa laga wadaa qiblatahu allah allatii ralliyahaa weeye qiblada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka raaliyahay ayaa meeshaas ayaa laga wadaa marka hadda waxaa weeye jihatahu ayaa laga wadaa macnaha waxaa weeye macnaha jihata rilaahu ayaa ahaa laga wadaa ilaahay jiha uu ka raaliyahay muraadku hadda meeshaan ma ahan wejiga markaasi ilaahay daatadiisa loolama jeedo ee waxaa weeye aynamaa tuwalluu wujuuhakum macnaha fii jihatin amarakum ullahu bihaa weeye jihada ilaahay subxaanahu wa tacaala idin amray weeye waxaad ka helaysiin jihata sarillaah weeye ilaahay subxaanahu watacaala jiha uu ka raaliya ayaa laga wada ahaa sidaas daraaddeed ayuu wuxuu dhahay caalimka la yidhaha ibnualcarabi tawxiidku wuxuu keenayaa haw dhahay salaada jiha kasta oo loo dukada inay ansaxayso hase yeeshee annaga waxaana la amray ayuu dhahay jiha oo makhsuusa ayaana la amray sida hadda kacbada aan qaabilayno arrintaasuna waa tacabudiyow dhahay ee wax markaasi macquulu ma aana ma ana ayuu dhahay marka hadda jihadaanu saasay noqonaysaaho ilaahay subxaanahu wa tacaala jiha ilaahay subxaanahu wa tacaala looma nisbay karo oo taas waxa weeye caqiida maahan ilaahay wuxu yidhi subxaanahu wa tacaala in allaha allowdha ilaahay waasicun adigu uu waasac waasacyaa weeye fadligiisu oo shay walba ilaahay fadligiisu waasac ayuu u yahay caliimun allii ku cilmi la wey danada ilaahay khalqigiisa maamulkiisa ilaahay caalim ayuu ku yahay fadliga ilaahay waasac weeye shay walbuu waasac u yahay marka salaada sixadeedu kuma tawaqufaysaa la yidhi jihada oo maqdas faqadaa la yidhi ah, sida markaas yahuud ay sheeganayso bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu khasisay waxyaabo badan oo ziyaada ah sida markaasi waxa waaye fadliga ilaahay uu zaa'idna ugu yahay waxaana weeye waxyaabahaas lagama heli jirin baa layidhi ummadihii hore ma aysan qabi jirin baa layidhi oo waxaa ka mid a ah annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala qiblada ayuu markaasuuna amray inaan u jeesanno haddana arlada dhammaanteed masjidow nooga dhigay carradeeda daahirow ilaahay nooga dhigay waxyaaba aan lasoo koobi karin ayaa ilaahay muti maxamed ku khasisay wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladan walad ayuu yeeshay yidhaahdeen subxaanahu alla nasahnaaye ayuu dha ilaahay bal iska daayay lahu lilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa makhluuq ayaa u sugnaaday fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wal arli arlada kan ku sugan ayaa alla u sugnaaday marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin wowdan lamiirka ah waxaa loo celinayaa haa layidhi yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta qaar ka mida weeye oo yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinu alcarab waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sheegeen weligay ku sheegeen maxaa yeela yahuud waxay tiri cuseyr ibnullaahi yay tiri nasaarana waxay yidhahdeen masiix ibnullaahi mushrikiinu alcarab niman ka midana waxay yidhaahdeen almalaa'ifatu banaatullaahi yay yidhaahdeen malaa'igtu waa gabdho ilaahay yay yidhaahdeen arrintaasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka warramayaa marka alla wuxuu yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeenaw dhah ilaahi subxaanahu wa tacaalaa itakhada allaahu alla wuxuu yeeshay ow samaystay waladan walad ayuu samaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala waladow samaystay sidaa markay yidhaahdeen qaala tacaala usoo qadar ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu tanziihan lahu weeye canhu ilaahay subxaanahu wa tacaala walad waa ka nashan yahay bal iska daaya ilaahay walad inuu leeyahaye lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday dhahay alle maa makhluuq ayaa u sugnaaday fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wal arli arlada kan ku sugan ayaa ilaahay subxaanahu wa u sugnaaday marka hadda koonkan wixii joogoo dhan allah ayaa iska iskale oo wuu isaga leeyahay mulkan wa khalqan wa abiidan weeye ilaahay isaga ayaa milkiya asaga ayaa abuuray asaga ayay addoomankiisa yihiin marka waxaa la yidhi mulkigaana wuxuu anfinayaa wilaadada ayuu anfinayaa maxaa yeele owlaadaadu waxa weeye milki kuu noqon mayso hadda maa ayaa laga cabiraa layidhi waxay noqonaysaa cabirkaasu ama tacbiirkaasu taqliidan limaa laa yacqil waxaa la qalibayaa wixii aan wax garanaynin maxaa yeele adduunyada wixii wax garanayo caqli leh iyo waxaan wax garanayn waxaa ku badan waxaan wax garanayn ayaa ku badan ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanahu wa tacaala kullun kulla arkow dha ilaahay low lilaahi ayuu kulligaa suqaani tuuna ay adeecaahw dha ilaahay kullun kulla arkowdha ilaahay low lilaahi ay qaanituuna addeecayan kulligaasoo dha ilaahay oo waxa makhluuq samaawaadka erradaa ah jooga dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay addeecayaan oo mid walba waxa weeye waxa laga doonaayo ayuu la imaanayaa haddana ilaahay sifaadkiisa ayuu ka warramayaa oo alla wuxuu yidhi badiicu samaawaati badiicu samaawaatigaa waxaa weeye khabaray noqonaysaahe mubtado ayaa lasoo qadarayaa oo lamiir ayaa la yidhi huwa alle ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala badiicu samaawaati samaawaadka allaha bilaabo weeye iyo wal arli arlada allaha bilaabo weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala samaawaadkii arlada ayaa ehaysiiyey asaga ayaa ehaysiiyey asagoo wax markaasi miisaal ah ama suurad ah oo ilaahay ugaga dayanaayo oo isaga ka horreeya aysan jirin ilaahay isaga ayaa ikhtiraacday koonkaas badiicu samaawaati ou dha ilaahay alla samaawaatka kan bilaabo weeye iyo wal arli arladow dha ilaahay waidaa waqtigii qallaa alla uu doono amran amar uu doono ilaahay amar inuu iijaabiyo markuu doonane fa innamaa in kaleeta maahine yaquulu lahu amarkaas alla wuxuu leeyahay kun ahaw amar yahaw fa yakuunu dabeedna waa ahaanaya qudrada ilaahu subxaanahu watacaala say u ballaaran tahay alla wuxuu leeyahay wa idaa waqtigii qallaa alla uu doono macnaa araaday ka dhigan amran amar alla markuu doono inuu ahaysiiyo fa innamaa in kaleeta maahine yaquulu lahu amarkaas alla wuxuu leeyahay kun ahow amaryow fa yakuunu waana ahaanayaa ey fa huwa weeye waa ahaanaya amarkaas sida waxay culammadu yidhaahdeen kaafkaas iyo nuunta oo kun ah waxba aysan ugu dhexaynin ayaa ilaahay shayga doonidiisa iyo ahaanshadiisa aan waxba ugu dhexayn markii alla shayga uu doono iyo shaygu marka uu ahaanayo sidaan kaafkaas nuuntaas waxba ugu dhexayn ayaa waxa weeye ilaahay doonisiisa iyo inuu amarku ahaado saasay markaasi isu yimay dheheen wa qaala aladiina kuwu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay laa yaclamuuna aan garanayn shay ow dha ilaahay lowlaa yukallimuna allaahu hallaa yukallimuna allaahu alla muuna la warramo ow ambase ta'tiinaa may noo timaado aayatun aayadu may noo timaado waa hadda markaan ilaahay uu ka warramaya a layidhi kufaaru maka ayaa laga warramayaa kufaaru maka waxaa weeye waxay ahaayeen dad umiyiina oo aan markaasi kitaab aan lahayn ayay ahaayeen marka waxaa laga cabirayaa cilmi la-aan ayaa laga cabirayaa ayagoo hadda jaahiliin ah oo sidii markaasi waxa weeye kale ah amase ka sii daran ayay haddana inay wax yidhaahdaan oo ay dhacniyaan kitaabka qur-aanka iyo rasuulka calayhi salatu salaam ayay isku dayayaan markaasuu alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waqaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay laa yaclamuuna aan garanayn shay ayuu dha ilaahay oy nabiga calayhi salatu salaam ku dhaheen lowlaa yukallimuna allaahu hal laa yukallimuna allahu alla muu nala warramo oo maxamedow alla nala warramo noo sheego inaad rasuulkiisii tiid weye ow amba se ta'tiinaa aayatun aayadumay noo timaado oo aayadaha aan ikhtiraaxanayno oon annagu markaasi aan rabno oo adiga runtaada caddaynaaye may noo timaado saasay yidhaahdeen maxaa yeele waxyaabo waxay dalbi jireen ambiyada hore lagu soo dejiyey sidii maaragtaya ushi nabiyullaahi muusa iyo yaddiisi iyo maa'idatu ciisa waxyaabahaasay dalbi jireen iyo waxyaabo kalento markaasuu dha ilaahay kadaalika sidaasoo kale kamaa qaala haa ulaa'i weeye qoladaan mushrikiinta ay siday yidhaahdeen oo kale ayaa qaala aladiina ku yidhaahdeen ow dha ilaahay min qablihim ayaa ka horreeyey arrintaanu hadda waxaa weeye arrin cusub maahan u le ilaahay kufaarihii kuwaan ka horreeyey ayaa ambiyadooda sidaas ku dhahay buu leeya ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaa weeye arrin soo jiri jirta weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa marka waxaa looga dhigayaa tasliyo ayaa looga dhigayaa marka alla wuxuu yidhi kadaalika sidaas oo kale ayay qaala aladiina ku yidhaahdeen ow dha ilaahay min qablihim kuwaan hortooda ahaaday misla qawlihim qowlkooda masalkiisa ay yidhaahdeen oo waxaa weeye hadallo oo cinaada ah, ayay markaasay ku dhawaaqeen oo markaasi waxaa waaye sharciga markaasi waxa weye ay ku baciisanayaan misla qawlihim qowlkooda masalkiisa oo kale yidhaahdeen oo waxay sameeyeen cinaad ayay sameeyeen iyo aayado inay dalbaan arrintaasay sameeyeen u dhah ilaahi subxaana wa tacaala marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa ku sabar baa la leeyahay adiga arrintaana kuguma cusbee markaasuu dhah ilaahay tashaabahad way isi u dhah ilaahay quluubuhum laabtooda qoladatan hadda mushrikiinu alcaraba iyo kuwii ummadihi horreeye la jili jiray qalbigoodaa isi shabahay oo waxay isku shabaheen buu dhaha ilaahay kufriga iyo cinaadka ayay isku shabaheen tashaabahad way isi shabahdow dha ilaahay quluubuhum laabtooda ayaa isshabahdow dha ilaahay qad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay bayannaa waanu caddaynay al aayaati aayadaha waanu caddaynow dha ilaahay liqoomin qoom ayaanu caddaynay qoomkaasoo yuuqinuuna yaqiininaayo ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala aayadaha waxaan u caddaynay dadka maaragtay ay yaqiininaaya oo ogsoon inay aayaad alle ay yihiin isla markaasina rumaynaaya marka waxaa weeye fa iqtiraaxu aayatin macahaa tacallufun weeye aayadahan hadda aynu caddaynay aayado markaasi micigooda la ikhtiraacdo waxay noqonaysaa cinaad iyo madax adayg ayay noqonaysaa weeye iyo waxaan markaasi suurtagal aan hayn ina anagu buuda ilaahay arsalnaaka waanu ku dirnay saydka maxamedkaahu bilxaqi xaq ayaanu kula dirnawdha ilaahay ilaahay rasuulkiisa inuu rasuul alle uu yahay oo risaalo lala diray ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caddaynayaa oo risaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa alla ka markhaati kacayaa weye oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa alla la khidaabayaa oo ilaahay wuxuu leeyahy dadka ayaanu ku dirna dhammaantooda innaa annagu wuu dha ilaahay arsalnaaka waanu ku dirnay sayidka maxamedkaahu bilxaqi xaq ayaanu kula dirnay amase waxaa weeye ba'dan baa umulaabaso laga dhigo oo waxa weeye muytawisan xaalaatay kii ku dheehan ayaanu ku dirnay bilxaq xaq ku dhean waxay culamada qaaran ba'dan sababiyana way noqotaa oo bilxaqi bisaabilxaqi xaq sababkiisa ayaanu kula dirna waa la dhihi karaa layidhi bashiiran xaalaatahay kii bishaaraynaaya ayaanu ku dirnow dha oo waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu salaam man ajaaba ilayhi biljannati qofki ajiiba rasuulku waxa ugu bishaaraynayaa janno ayuu ugu bishaaraynayaa bashiiran xaalaatahay kii bishaaraynaaye wa nadiiran xaalaatahay kii digaaw dha ilaahay oo qofki waxaa weeye aan ajiibinne dacwaynaan ayaad uga digaysaa sidaas ayaa tahay buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala walaa tus'alu mana lagaa su'aalayu dhah ilaahay can asxaabi aljaxiimi jaxiimo asxaabteeda lagaa su'aali maayo walaa tus'alu lagaa su'aali maayo dhah ilaahay can asxaabi aljaxiimi jaxiimo asxaabteeda lagaa su'aali maayo oo waxaa weeye kufaarta lagaa su'aali maayo maa lahum lam yu'minuu lagu dhihi maayo maxay u rumay waayeen adiga lagaa dooni maayo adigu waxaa weeye dadka mu'miniintana waad u bishaaraynaysaa kufaartana waad u digaysaa dadka naarta gelaayo oo adiga ku beeniyane cidi wax kaa weydiin mayso innamaa calayka albalaaq weeye adiga waxaad dushaadaa inaad dadka risaalada gaarsiiso sidaas ayaa maaragtay ah. ilaahay subxaanahu wa rasuulkiisa ku leeyahy walan tarlaa kaa raali noqon maysow dha ilaahay canka xaggaaga alyahuud yahuudow dha ilaahay iyo walan nasaara nasaaro xataa tatabica inta aad ka raacayso millatahum diintooda aad ka raacayso waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa cadaawada ahlu oo yahuud iyo nasaaro ayaa ilaahay ka warramaya ayagoo hadda khidhaabku nabiga yahay laakiin qof kastoo mu'mina lagula khidhaabaayo alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala walan tarlaa kaa raali noqon mayso lantaan waxay anfinaysaa mustaqbalka waxaa weeye wixii dhacaaya ilaa yowmilqiyaamati weeye waxaa ilaahay marka noo caddaynayaa yahuud iyo nasaaro inaysan raali naga noqonayn haddaan nahay muslimiin ilaah diintooda aan ka raacayno oo gaal wuu raalli kaaga noqon karaa inaad diintiisa raacdo haddaadan diintiisa raacsanayn waxa weeye marnaba raalli kaama ahan gaalaa raalliga ah waxa weeye waa markaa diintiisa iyo sawnaba aad yeesho laakiin haddaad diintaada islaamka aad haysato waxa weeye gaal kuma jecla ilaahay yaana nooga warramaya subxaana wa tacaala marka ilaahay wuxu yidhi subxaana wa tacaala waa maqaaladan maqaalo ilaahay uu yidhi oo markaasi yahuud ilaahay uu ka warramayo iyo nasaaraba oo waxa weeye yahuudu kaa raalli noqon mayso ilaa markaasi waxa weeye diintooda aad markaasi aada ka raacda weye nasaarana waa sidaasoo kalea ilahay leey xataa tattabica millatom intaad diintooda ka raacayso wal waxaa u jira hawdha ilahay sayidka maxamedkaaw ina hudallaahi ilayhi hanuunkiisa oo islaamkaa hadda waxaan islaamkaas ahayn hanuun ma aha ina hudallaahi ilayhi hanuunkiisa oo islaamkaas ah ayaa huwal hudaa hanuun ah weeye islaamka ayaa hanuun ah wamaa caddaahu lalaal weeye wixii islaamka ka soo haroo diimaya waa baadil weeye waana baadi wax lagu baadiyoogaayo wallaahi ayuu dhahay ilaahay in irtabaata haddaad raacdo ahwaa'ahum haweenooda haddaad raacdo hawada ay kugu yeeraayaan waa low la qadaro rasuulkeenna calayhi isalatu salaatusalaam macsuum weeye gaalama raacaayo nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxa loo digaaya annaga weeye maxayla annagaa macsuumiin ahayn oy suurtagal tahay inaan gaalada raacno hawadooda haddii hadda arrintaasu dhacdo ayadoo marka arrintu sidaan tahay waciid adag ayaynu mutaysanaynaa walawallaahi ayuu dhahay ilaahay in irtabaata haddaad raacdo ahwaa'ahum haweenooda haddaad raacdo low la qadaro weeye bacda aladii kii gadaashiisow dha ilaahay jaaaka kuu yimid oo min alcilmi cilm ah bacda aladii kii gadaashiisow dha ilaahay jaaaka kuu yimid oo min alcilmi cilm ah waxigaas ilahay xaggiis kaaga yimid weeye waxaa meesha laga qaadanayaa haddii waxa weeye cilmi la yeesho haddii markaasi cilmi bacdigiis la lumo inaan wax cudur daara aan la haysanin maa laka kuuma sugnaanin buu dha ilaahay min allaahi alla xaggiisa mid weliyin weligow dha ilaahay mid xiriir ku ah oo kaa xifdinaaya ilaahay cadaabkiisa kuma sugnaanin walaa nasiiri mid gargaaraayo oo cadaabka alla kaa mancaana kuma sugnaanin buu dha ilaahay markaa dee waxaa weeye arrintaasu waxay bilaabanaysay markii nabiga calayhi isalatu salaam risaalada lagu soo dejiyey wixii ka dambeeyey ilaah yowmi alqiyaamati qofkii waxaa weeye gaalada haweeyada raaca sidaas ayaa waciidkaas ugu aalayaa hadda marka waxaa laga soo waramay qolooyinkii ahlu kitaabka ahay oo yahuud iyo nasaare ahay xumaantoodii halkaan alla subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegayaa kuwo waxaa weeye ayaga kamida laakiin wanaagsan inaysan wada xumayn baa ilaahay noo caddaynaya marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum ayaga ayuu dha ilaahay alkitaaba kitaabka aan siinay alladiina kuwa aataynaa aanu siinow dha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yadluunahu kitaabka way akrinaayaan buu dha ilaahay xaqa tilaawati akrintiisa xaqnimadeeda ay akrinayaan alladiina kuwa aatayna aanu siinay dha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yadluunahu kitaabka way akrinayaanow dha ilaahay xaqa tilaawati akrintiisa xaqnimadeeda ay akrinayaan haddii kalantood waa la xaalay karaa meeshaan oo waxaa la dhihi karaa alladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay kitaabka hadda ashaanu jinsiyo waayo waxaa laga wadaa haa la yidhi tawrad iyo injiil ayaa laga wadaa yadluuna xaal ay akhrinayaanoo dha ilaahay xaqa tilaawati akrintiisa xaqnimadeeda ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilkitaabi kitaabka way rumaynayaan bihidaa marka lamiirkeeda waxaa loo celinayaa qur-aanka ayaa loo celinayaa ilahi wuxuu yihi aladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aanu siinay yadluunahu xaal ay akrinayaan xaqa tilaawati aladiina ah, aatayna markaa mubtadih weeye abarkiina waxau noqonayaa ulaaikadaas weye ah, ulaaika kuwaasoo dha ilaahay yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilkitaabi kitaabka qur aanka way rumaynayaan ama bihi bilnabiyi nabiga way rumaynayaan ama bihi billaahi alla way rumaynayaan lamiirka waxaa yidhi saddexdaas waa loo celi karaa ah, laakiin hadda waxaanu soo celinaa kitaabka qur-aanka aayaddan marka intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa la jamaaca ayay kusoo soo degtaa layidhi oo waxa weeye xabasho ka yimaadeen oo islaamay ayay ku soo degtaa la yidhi aayaddaani waxay ahaayeen baa lihi afarta may ahaayeen baa lihi afarta nin oo etoobiya ka tagtay ahaayeen oo rasuulka calayhi salaatu salaam madiine u tageen marka waxaa weeye soddon iyo laba nin waxay ahaayeen xabashay ahaayeena la yidhi sideedna waxay ahaayeen baa layidhi ruhbaanu shaam ayay ahaayeen baa layidhi nimankii maaragtay cubaad ahay oo shaam joogi jira oo nasaarada ahay ay ahaayeen baa layidhi waxaa ka mid ahay ninka caalimka ahay oo la dhihi jiray buxayri raahib la dhihi jiray marka hadda ninkaasu weliba taariikh beer ayuu leeyahay meelo kaleanse ku sheegi doonaahe waa ninkii nabigeena calayhi salatu salaam intii aan lasoo dirin markii asaga iyo abubakar ay u safraayeen shaam ninkii arkay oo khaatumnubaha ka fiiriyey oo markaasi waxa weeye sheegay inuu nebiyu aakhiru zamaan uu yahay ninkii sheegay ayuu ahay baa la yidhi ninkaanu marka waxaa weeye nabiga calayhi salatu salaam waa suga ayaa yidhi nimankaan marka waxaa weegay baa layidhi oo kaxaynaaye saxaabiga la yidhahdo jacfar ibnu abi daalib oo nabiga calayhi salaatu salaam ilma adeer ay ahaayeen maxaa yeele jacfar wuxuu ahay ninkii markaasi hogaaminayey hijradii la dhihi jiray hijratulxabasha la dhihi jiray oo nabiga calayhi salaatu salaam intuusan maka ka haajirin waxaa weeye asxaabtii soo aada xagga iyo xabasho ayaa markaas rag hogaaminoo ka mid ahay marka markay dhacday nabigeenna calayhi salaatu salaam inuu ka tago meeshaas oo waxaa weeye madiine uu tago ayaguna halkaas ay rumeeyeen ayaa waxaa weeye ayagoo jacfar ibnu abi daalib la socda ayay markaasi nabigu u tageen ayagoo weliba markaasi dadda markaasi doon qaateen oo meeshaas ku mareen siiradooda iyadoo intaan ka dheerta ayaan ku tegi doonaa haddii ilaahi ah daladaasaa marka ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala alla wuxuu yidhi markaasi waman yakfur ruuxu kufriya bihi bilkitaabi kitaabka kufriya loola yimidi masalaba waa inuu kitaabka taxriifiyaa fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum lkhaasiriina waa kuwa khasaaruu dha waa kuwa khasaaray buu dhahay yaa bani israa'iilo reer bani israa'iilo ayuu dhahay udkuruu xasuusta nicmatiya nimcadayda allatii nimcadaasu ancamtu calaykum a idinkuu nimceeyey iyo wa anii anigu fadlaltukum inaa idinka fadilay cala alcaalamiina caalamiinta idinka fadilay marka hadda waxaa weeye insha allahu tacaala aayaddaas ayaa maaragtay casharkeenu noo joogayaa ayada ayaanu ka bilaabaynaa casharkeennu intaas ayuu ku ogyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu